bani aadam hadalkiisu usuubado ama se yani hadal oo bani aadam usuubadaa la yiri markaa saasaa la yiri iyo digri ilaahay digrigiisi iyo iyo duco intaan waxaa ku baxay hadal bani aadam usuubada salaada waa ku bureysaa xadiis badan waa ku burey kiyaraay waa la soo sheegay waxaa ku baxay ilaahay hadalkiisaa ku baxay hadii ilaahna hadlaysid quraanka ilaahay quraankiisi waay waxaa ku baxay wa ilaahay khibaabkiisu suu bahay waxaa waaya ducadii ilaaho waxaan kaagtoobi inaa saan isaan yeeshi yaa labaramawaasaa ilaah allah boosa ilaaho saan isaan iyeel ilaaho kor iyeel ilaaho cilmi ibar ashaafa abadi aadama taagay laakiin ilaah labaramawaasaa ilaahay aa wax kutuuyeys waay sii qur-aanka aku mid waay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu laakin kan maqlaayo soclii ma aha wakaas oo mase qur'aankii bawaabakaas khiaab waayo oo ilaahay asla khiaab waayo khiaabka rasuulka ku baxay untaa kulligoodii salaad kuma baraayaan haddii siraa salaad dhexdeedii asalaatu wasalaamu alayka ya rasuul allah wakaas yaqulu alayka asiri maala alayki waay ku timid batashahud atixiyaadki way ku timid haddii siraa oo hayra rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama oo anina asalaamu alayka soo heri soo salaad alayka asilaa salaadii waa buraysaa aa buraysaa amase nimaa hendashi waxaas u yiri raximaka allahu ilaahi ku naxariiso salaad waa ku buraysaa waa buraysaa waxaa ka muslimin fakadaa muddatun bacda xarfin fi lasaxi anaa iska joogo ingalma si dheer ah. waa ku asoona ana yani muhimi marquuska ku himi jamciis waxaan yidhi maraabiix jamciisa mufradkiisi waay barquud intaa la heli barquud daraa weydiiyey waxaa hileen yani dhilmaan waxaan yidhi dhuuqo marna waxaan yidhi injirboodo waxaa waaye dadba sidaa u isticmaalaan hadda carabta luqadooda beled walba waxay u kasaayaan batiiq camal batiiq cunurka waxaan unaqaanaa kan jaalaha ah oo khajaarka oo reeshaan iyo reer masar iyo kaleeta waxay dhahaan batiiq qaraha xabaarinta batiiq waxay tahay yani qara waxay tiraa xabxab ay tiraa xabxab ay tiraa dadna waxay dhahaayeen batiiq ay dhahayen qaraanatiisa batiiq layiraa saasaana u badan yahay carabta marka waxa waaye buldaanta si isku khilaafisa ah, luqa la isku khilaaftaa marwuus laakin lafdiga xadiidka waxaa na tusi haa oo rasuulka kumid ah umanka waxaan aqaanaya jirnay bak aan oola sii sheegi jiray marka tibiya nahay buu laha tibi ahaan luqada yani waxa laga sheegi jiray saasana la sheegi jiray geedaa ninba soo isku sheegi jiray baadi markaas xadiidkii nabiga leeyahay laa tasubu lbarkuusa caynina fainahu ayqada nabiyan lisalaati alfajri aasuxiri qaadi meel nabiga waxaa suuri alayhi salaatu wasalaam abidara laga wariyey waxaa siri idaa aadaaka albarkuus haddii isku dhigo dhilka loo waayo si loo wado hataaba hud qadxan khaabo oo min maa biyo ah waqra calayhi ku akriya sabca maraat todoba goor wamaa lanaa aydan anlaa natawakal cala allahi waqad hadaana sublana وان الله لا معينه وقد هدانا ها أنا ما أهيتمونا إيه آية علمت آية أخري عندنا وحتى فإن كنتم مؤمنين فكفوا شركم وإذا لم وإذا لم ها وإذا, وإذا أنتم عن ها وأذاكم الغرير كفوا شركم maxaa yeelay markaas balaagiirta shartoodii nabigaa leh waa ka aaminanaysaa intaan yani xadiidkaasi marka waxaa laleeyaha inaasyahay yani sida dhaqahi inay tahay socod dhaqahi wax kale waay baqa luqada oo yani jaaxid iyo raggaas xaywaan tarraasdejiyey bidamiri mashhuurka ah caalimka ah minhaajkiisii cununka waa aasana barkiisii fal afso ah lahaayaye tban an mujalad waay tban an mujalad sharciisii ninka weyn mshayamani waay adamiri macruuf waay kitaabkii xayaat lxayawaan baas kuleeyahaa baqd bacuud waay ir bacuudna waxaa loo yaqaana loo badan yahay yani dhilmaanya loo yaqaana bacuud baa dhilmaanya loo yaqaanaa waxaa la heli bacuud maxaa yeelay zamakshari yaa yani abe yani muraajaadkiisku darsaday maxaa sidi yaa man yaraa bada lbacuudi janaaxaha fidulmathi lelilbahiim اlalyali abyaad mnaajaa badan waayo nacaan badan oo arkaayo markay tukaweyso waxaad mugdi kusoceyso ilmaanyada socodkeedi allahi arkaayo ilmaanyada allahi yani arkaayo yani oo yani dhuuxeey wixii ku jira arkaayo ilmaanyada garabkeeda allahi arkaayo intaas ilaah ku tuug ilmaanyada waxay dhan waxa cilmi weynaa kaaga baxaa limakshari oo ahaay yani kishaafka dejiyi oo la hiri lowla kishaafu ma curif muraad qur'aan ahdo munfasiriinta eedayn low kashaaf aan ahayn qur-aanka olojadiis mabalkasin kudadaali kitaabkiisi kashaaf iyo kutuba badan kalaas leeyahay maca dalika muctazilaas ahay dagaagii war tooba keeni usoo fiicanaas yani dhintay waxaaba lu duu jaarulaahi hadda layaraa kacbada agteeda ku duugan yahay markaasay usigaa saas leeyahaa baq iyo barhuus iyo gamalbe shaacirka waxaas yihi yani baqa waa maruufasku yahay hadda daahirka kitaabu saaax saaax aljawhari waxaas leeyahaa ba waxa waayaba bacuud waay bilmaani waay baqalashiyadeeda bacuud waay saaca jawaari fiiriya ata arkaysa bacuudba waay bilmaani haddana fiiri maahana si kala waay saasay leeyihiin inta tala iweydiiyey yani daahirka waxa waaye bacuudka waxaas kulmihaa baqla waa kulmihaa oo la yaqaan bilaadkoodi iika ninka saaca dadkiisii kulkaay waxaa u yaqaana siri bilmaanyo bacuud baqla waa u yaqaana duul waxay leeyihin shaacira bahiri bay albaqi wاlbarguusi wاlqumli ashtakii ilayka ilaahi baacid lkula cani waxaan kaa tuwa rabbi aan kaaga sheega ha bak aan kaaga dacwuha barguus aan kaaga dacwuha qamli jinjirta injirta aan kaaga dacwuha ashtakii asri min albaqi wاlbarguusi wاlqumli ashtakii ilayka ilaahi xaggaada aan kugu dacwuha ilaahi adaa kugu dacwuha baacid lkula marka wanin madubaan hadii lahiri bin wax badan aan sookaa daabsani wanin madubaan waxa waaye baabkee aska imaayo misbaax oo misbaax muniirka waaas leeyaha wanin waxaa la yidhaahaa fanama dubaabu dubaabkia xaaray yanimu maxara min baabi wacda waay mano wanama wanima maohe wacda waidu maano saas oo waayo markaasay wamiman wad wamima wamiman waxaa loo magacaabay xaarkiisi masdarkiisa loo magacaabay xaarkiisi masdarka loo magacaabo wahimidaa madaxusa xaarkiisi masdarka loo magacaabo saan waniimkiisi waxaa laga dhigi si asnadis noqdo ilaa wanima dubaabu caleyhi korkiisa ku xaari waniimkiisi waxaas noqda dhibac yaalo oo duwaad camal ayna haayaan taasi yani haafis duaad amal hadday bataan see waay hadii yaryihiin al yiri intaas yogn waxyaalaa xasuusana insha allah waxaan ka tageynaa waa keynana idinkana una kabe taalib lcilmi aan nahay xasuusiyo xasuusiyo qala anhu allahu ashri faslun haadaakani faasilun waaye tabdulu salaatu salaadii waa burtaa binutqi dawaaq ku burtaa macnaa waran oo la waramo bixarfeen la waramo binutqi dawaaq manaa waran ay ku burtaa waran hadal ay ku burtaa hadal oo lagu hadlo bixarfeyni lama xarfiga maaho soo mari waay kulli waa soo marnay hadda waay tabdulu salaatu fi nutqi bixarfeyni lama xaraf in lagu dhawaaqo ay ku bureysaa xaraf muhim mufhim ah bixarfin ay ku bureysaa hal xaraf bxarfayni ay ku bureysaa lagu dhawaaho ama xarafdhawaaho ay ku bureysaa oo bani aadamka hadalkooda ah as carbeda ahaado as cajam ha ahaado fardi male bxarfayni lama xaraf ay ku bureysaa dhawahodid oo labadaa xarafo ay ku bureysaa oo amase oo xarfin oo bxarfin ay ku burtaa hal xaraf keliya xaraftaasoo mfhimin oo macna kukasiisihaayo oo macna kukasiisihaayo mfhimin macnaa macna kukasiisihaayo xaraf iskamahe xaraf macna kukasiisiyo wakadaa waxaa la too ah maddatun madkoo ah la too ah madkaasoo oo kaainin ahaaday kaainatin ahaatee bacda xarfin xaraf bacdigiisa ahaa xaraf bacdigiisa jiididii waa oo taagidii xarafkii mad oo la taago xaraf bacdiisa waxa la taaga darasiyo intaas xaraf munfin macnaha waxa waaye salaada waxay ku buraysaa xaraf mufhim ah lama xarfeen lama xaraf oo amse xaraf oo mufhim ah hal xaraf oo macna kasiisihaayo ay ku buraysaa waxaa lamid yahay waxaa walatoo ah xuruuf alciladi camal yani mudaarici ficilki mudaaric ahaay oo aakhirka ka bukay ficilka mudaaric ahaay oo muctal aakhirka ah aakhirka ka bukay mudaariciisi aakhirkii bukay aakhiriisi bukay sidaa waay min waxaa waaye sidii oo waqaayaqii camal waay markii la amraayo maxaa laleeyahay waqaayaqii waaa afcilaa ku jirtaa yaqii mujeeddo mudaaric yama waay horfalcila saddex lay ahaayeen alif iya iyo weyba ahaynoo saddexdii xaraf cilaa shi ay gashay taas waa la makul amraan allihaa maxaasoo horaa wakaa icmaad iyo waqii mubaaric iyo waa maxagal iya makul amraan allihaa ilaali inka dhaho ama ilaali waxaa horgeeya markaa makiisiina leehayo waxaa la horgeeya almubaark waxaa xadkii xarfulcilla yimid amase akhir kalima saas abkii oo marsuusul xadko amase la amro amar daraadeedii waalmubaarac xawaqaadaqi maxaa soo horay iktaryaa soo hortay bas aa soo hortay oo amase maxaa yeelay idinku laga keenay waxaa laga keenay waxaa laga keenay idaa waxaa laga keenay min alwiqaayati waxaa laga keenay wiqaayo dheeris xaggeed ama ilaalin ama sidii si oo kale waayo macnaha si macnahooda camal waayo ilaali dhoob wacyi dhoob wiqaayati min alwiqaaya ama tadacaawacyi misla yani taasoo kale waayo waxaa weeley waxaadaa weeley waciidaa weeleyey aw caamin xadiisin una rubama baldhigin aw caamin saamicin una aw ka dheer badan ka weelin badan aw caamin saamicin hada arbaciinka aysaas nadar allahu imraan xadiiskiisa bilaawa aw caamalin ani ciidana sidii camal wayaa ciidana sidoo kale sidoo kale waa waa weeley waciidaa weeley mila i oo kale waayo i oo kale waayo xaalaas hal xaraf waayo waxaa laleeyahaa xaraf oo macna kufusiis waayo amase waxa waaye wafaayati amarkiisa maxaa i waa ahaa kasiila amraayo i aa leeyaha wafaayatiina yani hadi amreed idana amarheed waxaa laleeyahaa i aa laleeyahaa wafa waa waasi wafi waa osa i oo ti tawxiid taanoo kale intaan waay sadexdaa xaaraaf hadii oo saas laa amraayo iqii intaas alu amraa ama shi oo kale waayo shi si oo kale waayo waxaa laga keena iidana in washi aa laga keena washi midib la-aan qorxiyey washi aa la keeni radiifi waa lagu soo gudey waxyaaba oo fadhiyo washii alilaa washi alaa keenay min alwashi alaa keenay wasi min alwashi alaa keenay maxay naqotay markii amraayo waxay naqonaysaa shi ay naqonaysaa markii amraayo iidana waxay naqonaysaa washi yani shi ay naqonaysaa alu amraa shi yani alu amraa yani taas kuli macnaha amaa faraa hadii laya hadii faraa la amro oo la amraayo maxaa laleeyaha ra'da aasuhureysa ra'da xalif keliya waayo ra laleeyaha raa laleeyaha xaraf keliya waayo xarafta oo mufhimin oo macna kasiisihaayo mufhimin oo macna kasiisihaayo ومعنى تفيس هذا خلاص معنى التفيس يا هاي ولي مركاسي محاكي معنى التفيس وكمعنى التفيس هاي ولي كان يشئ هاي لمستحي الآن في إله لا شيء لا شيء فيها لا شيء صعب لجريها ولا شيء فيها ميت وما يعيش الميت في الخلاصة عن الهان الله wakadaa waxaa lamid ah maddatun mid madad mid a kamid ah, ah madadaasoo kaanatan ahaatay bacda xarfin xaraf bacdigiisa ahaatay sil asixmana hoono marka maxaa saddexdaa xarakada waay ilaa hadii la oo kasriga la ishbaaciyo waxaa dhalahaa alf alalama ali aab o hadii alif hadii la ishbaaciyo a la oon isbacna ah, ayna hayr isbacdi haddii jadkii la isbaaciyo waxaa ka dhalahaa isbaaciy maxaa dhalahaa weyl akalahaa haddii kasrada la isbaaciyeni waxaa ka dhalahaa yaati aliftii haddii la isbaaciyo waxaa ka dhalahaa hamza isbaaciyo yani waxaa ka dhalahaa mad alifaa ka dhalahaa hadii satra la isbaacayna yadi hadi iyo akalalaha badi satradii hadi hoostadii la isbaacayo munaasibkeedi waaye waay hadii isamado xarfun hadii tiraahi iyo hadii hadii madadii ad aadi waa alif kalaa imaha alif kalaa imaha hamzadii waxay dhalaysaa alifay gashaa kasradiina waxay banaysaa idan yaa yeedhashaa hadii i lihraa waxaa ka dhalahaa xaraf kale maxaa ahaa i hadii lihraa xaraf kale oo yaa ka dhalahaa kulligood taas le hadii la godane oo lamo amase la mago godkii la mago waa la waxaa lyihi waxaa ka dhalahaa waa ka dhalahaa damadi kila isbaaiy hadii la mago maxaa lyihi maxaa li marka maxaan ka ogaani lama xaraf aan ka ogaani macnahoodu dhacla kasin ama xaraf aan ogaani oo macna kukasiis yahaayo macna oo kukasiis yahaayo xarfan aan ogaani xaraftaa mukiimaani oo kukasiis yahay macna kukasiis yahaayo xaraf keliya oo macna kukasiis yahaayo haddii muslim as aheena ah, kaadaas oo muslim as ahayn salaada kuma buriyso walow abalow qasdo macnihiis abalow qasdo hadii oo mana iskafiisin xarabka mana iskukasiisiini salaadi kuma buriso walow abaloo qasto aa qasto ah, ambaloo qasto xuruftii hijaa-iga laga rabaa waxaa laga rabaa xuruf aa laga rabaa xuruf lhija laga rabaa xuruf lshiya soo keliya cod keliya asihay oo usiga oo waxba askuurahin qasta oodkoodeele bilaa xarfin xarflaan asoodeeyo asoodeeyo ah, wax xaraf oo amaqnuuha ah cod loo adkaano salaadi kuma bareyso anaa xuruuf lhijaa xuruf lhijaai waa mukadhawaaqin cod kaliyaa keenid cod cod wax cod hadii caa jiraa cod waay hadii yani hadii ha jiraan cod waay xarfu jaa waay maahe waxaad abaad kaliya abaad oo cod kaliyadaa ah. oo shayba makuwaranin waa iska soogayay bilaa xaraf la-aana soogaya oo bilaa xarafaas salaada mabreyso salaada mabreyso salaada wal astaxu qawka fiyeyta badan anaka naxnuha xariirnaba xariir iyo kutir ay lihaan soomaali badigeed waa ka camal maxamed waxuu maya xariirna leeda ama ruux reebhooda iwajahta qosolka iyo walbukaa ooyinka iyo walamiina saaxibka amase haarka an sameeya walamin haar amase taaiskade iyo fakaawhska macnaya huwanaf afufiga kulliga ana fanaxnuha fanaxnu indaara jismuhugo iskade intaarka binti fanaxnuhi xarfan ay kamuuqato badala salaatisaadisa burkeysa hadii lama arag lama holaayo ay kamuuqato xariirniyada ama reexniyada yani lama ama wato salaadi waa bureysaa waajuxda juxsiina ama juxku ama juxka qosalka yani in dahara muuqato bihi biljuxsi xarfaani lama carab muuqdaan badala salaatuhu salaadiis waa bureysaa markaas masali waa bursaa walbukaa ooyinka saasoo kale ooyinkii indahar hadii as muuqdo inka guli bilbukaai yani ay ka muuqto xarfaan lama xaras oo la maqlaayo ay ka muuqdaan badala salaatuhu wal amiin haasi haasi arka kale ah maxaa min buka awaatiisi waa alira hadii ah hatiha alisi hada hadii silo abaaya sooyataan hadi xaraf waa orgasa hadi adahusa amjida wax ka muuqado oruf mala tanah muxuu waa taas salaada waxdeedii adisuna isku ahrihiyado iyo hadisku qosdo hadii yani asku-eeyo hadii magaciisi astihaaro hadii shay asuufo indahayada muuqda kulli hadii sabati dameerka anhal ukaan هذا الأسان فيه فيه معنى فيه معنى فيه بما ذكر صلاة الحديدي فيه فيه حرفان يسموه ضان حرفان كاسوا يسمعوا لما الله بطلات به بمعنى فيه لما لما به بالمذكور ما ذكر أنا فيه بمعنى فيه فيما ذكر حرفا يسموه لان بمعنى فيه فيه بدل الصلاة لما رجع الله فيه بما ذكر أنا فيه فيه فيما ذكر بدل الصلاة وإلا ما سموه lama xarafka kamuqaayo waa qof lay lama xarafka kamuqan waa ooy waa cariirnay yani kaanoo kala alabay ku tegi mardi abtini intaas cisa ahaada ama caadi taas wariba yani yani cariirnay ama asatini lama xaraf noqdo maqlaaka mamuuqanin salaad salaato salaadii mamuuneyso mikaabtiisa waxawaaye rxmada salaada dhexdeedii hadii in asiraa waxaa la fiiraa lama xaraf hadii kanaxnuci lama xaraf lain kasto oo xuruuf xaraf hinjaadka kamid xaraf oo xuruuf hinjaadka kamid ah salaadiis la burtay hadii tood keliya l kasto tood keliya oo tas laga kasto oo wax xaraf ahniraa lain kasin lain kasin atabtulu atbl salaa salaad bureyso hadi hal haraf kulilankasane hal haraf kulilankas alankasi oo hijaaya xuruf hijaaya laakin mufid maaha haraf oo wax kasiis yahay macnu kasiis yahay maaha laa tabdl salaatu salaadi ma bureyso inta ama waa qofli hadii qoslo qofka salaada dhexdeedii hadii isku qoslo hadii fasalkiisii masaalid as ah yahay masaalid ay tahay waxba ma dhigaayo masaalid keliya hadis yahay yani waxba ma dhigaayo masaalid keliya hadis yahay waxba ma dhigaayo xarfu muslimiin dicku harf yani muslim as ah waxba ma dhigaayo kulkii waxaa ku baxay masaalid ku baxay taasi ma burayso nabiga ka sugnaatay suubana salawaatu llahi wasalaamu alayhi waa musaal baki yani asalaam baktadi suubana salawaatu llahi wasalaamu alayhi waxaa tiri waxaa isoo maray waa musaal dhoola cadeeyey ay dhaamano salaad dhexdeedii asu dhoola cadeeyey waxaa isoo maryaa tiri musaabadaa leedaa miisaaeedaa isoo maray waa i qoslay waa imusaal ama waa umusaal misaa-iil waa isoo maray <clears throat> manaa ah, waa u qosli usiiya hadii isu qoslay anina war muusaadi salaadan kudhex jira ama salaada kudhex jiro yani mikaa-in isoo isoo agmaray waa u qoslay mikaa anina waa umuusaaday basabasanti lolabda xadiidka waay ana waa umuusaaday xadiidkan aw daliil ah musaabida hada uma bureyso aasaa ku baxay yani maxaa laga rabaa n ama madhigaalo mikaaiskaiga madhigiisa si oo suuka laga makli hadi hadii si laga maklo oo si laga maklo keliya ama xaraf keliya laga makli saas sood laga makli oo keliya cod laga makli xarafna aan ahayn ama xaraf laga makli xaraf keliya laga makli oo macnaa anku kasiisa salaada yani kama buriso amase n qoyntaas aakhar cabsigeedba ahaada oy aakhar cabsigeedii daraadiba oye hadda oye aad waa ku burisaa maxaa waaye oynta aakhara cabsigeed hadis oye hataa oo yani asoye nidaam waaye oo salaada nidaamkeedii bedelaaya waaye waxaa shardihaa caynkaas salaada ibriisa shardi ah in lama xaraf in laga mahlo hadii lama xaraf laga mahlo salaada warka buriisa laga mahliyayo lama xaraf yani kuma buriiso hamiinkii taahi saas oo lama xaraf waayo ama sawata waa cawaadi le cawaadi wa wax yani oo xarf ahayn asku cawaadi waa cawaadi xaraf makamuuqamne qofna kamuuqday salaada kunaburayso hadii lama xaraf asku ay kamuuqato salaada kuburaysaa lama xaraf haday kamuuqato oo xarfin jaadka ah, kamida waasa alif iba ha ita saas waay mafkumehe aasaaafiyooda badan ana nafka hanfa yani asuufida hadii usne hadii yani indacala bihima bima dukira indacala doo muuqdo bihi bima dukira amase fihi bima dukira xarfaani oo la maqlaahi ka muuqaan fadala salaati waa buraysaa maxaa yeele uf asri uf asri uf asri lama wa iska jir xaraf male uf asira hadii uf meel as afuufo uf asira as afuufo abusudaas